soo gelay ayuu noo yimid abu hurayra idan cashiyadu bacda azawaal ilaa nisfi leyl ba layadaa marna waxaa lagu idaaqa cashiyada laga bilaabo bacaduhur maalinka khamiisaad ilaa waaga dambe ee subaxda jimcuhu ka baryo intaa cashiya laska ohan karaa almuhim waa niska dambe maalinka weye ilaa habeenka niskiisa hore idan marka waa khamiis iyo waxaa isgalhaya jumce galab khamiisaad galaba khamiis baxdo jumca soo galhayo faqaala wuxuu yidhi abu hurayra uxariju waxaan haybaarinayaa calaa kulli qaaطici raxmin lama qaama min cindina bu yani uxariju waa ruuxa markaad dhaleecaynaysa dhaaf ehbinayso ehbin wey yani uuqicu fi dayqi wاlifmi bay carabiyaan ku fasireenba lakiin innagu waxaa weeyaan ruuxaad dhibsanaysano kula fadhiya dale iga kac allaha allah aduu dhaaf wey hebelow iga kac ayib ehbin ama waxaad tiraadaba uxariju waxaan ku dembi xukminayaa calىa kulli qaaطici raxmin mid kastoo qaraabogoys ah lama qaama min cindanaa inu naga istaago ruux kastoo qaraabagoys waa is ogtihiin intiina fadhida buu ihi nin kastoo qaraabadiisa ku xun haga kaco fadhiga ka kaco hay ka bax masaajidka waa hawl culus wey waanadda soo jeesa yidhahda raggina waa is ogtihiin niman yahow raggina howlaha ku liita ka baxa daaqadaha marka hawl culus wey markaasuu istaaga abu hurayra qaama ilaa ilaa inuu naga ka istaagaba min cindanaa anaga hayda ka istaagaba falam yaqum ma istaagin axadu ruuxna xataa intii qaala uu yidhi alaaan saddex koor ereyga uu ku celiyay abu hurayra markii hawsha adkaatay ataa fatan nin dhallinyaraa tegey oo dhaqaaqay muxuu u tegey caamatan lahu islaan eedadii u tegey islaan eedadii ah ayuu aaday qad farimahaa uu gooyey islaan uu gooyey oo hadda ku hore isku xumaayeen eedadiina ahayd buuri abu hurayr ninku maadiyan adiga weeye wuxuu hadalka ugu celcelisay o aduu ku arkaamo ayb qad faramahaa uu gooyey mundu sanatayn laba sana ka hor laga soo bilaaba laba sana laga soo bilaabo islaanta eedada iskumaysan fiicnayn fadakhala calayha eedadiibuu u galay faqaalat lahu eedadii waxay ku tidhi yabna akhii walaalkii wiilkiisiw ila eedda u tahay maa jaaa bika maanta maxaa ku keenay tiri waaba arrin cusube eh. laba sanaabad i goysada salaanta iyo qaraabanimada talnimada lagaa waayey iyo eedanimee eh. talow maanta maxaa ku wad yaad soo fakatay dar soo hadhowday qaala wuxuu samictu abaa hurayrata maqlay yaquulu lakada wa abu hurayra soo kaciyey bir maanta oo laga fadhiyi waayeba ayb qaala waxay tihi irjic ku laabo ilayhi ilaa abi hurayra ku laabo oo fasalhu weydii lima qaala daaka saa muxuu yidhi abu hurayra wuxuu yidhi haga kaco nin kastoo qaadicu raxim ah ninkii qaraabagoysan fadhigaga ka kaco majliskaygaga dhaaf indhihiisa aga qariyo muxuu u yidhi soo weydii bay tiri soo dhaqaaqini irjic ku laaba ilayhi ilaa abi hurayra fasalhu weydii lima qaala daaka arrintaa wuxuu u yidhi qaala wuxuu ihi samictu الnabiya sal l slam yaquul waa laabtay wey warwaad garanaysa wuu laabtay wiilkii abu hurayra u tegey su-aashiibu weydiiyey abu hurayra wuxuu yidhi saa waxaan u idhi nabi maxamed baan waxaan ka maqlay yaquul asagoo ina acmaala bani aadama bani aadamka acmaashoodu tucrad waxaa loo bandhigaa cala اllahi ilaahay dushiisa tabaaraka wa cashiyata kula khamiisin leylat اljumca nabi maxamed baa maqlay dadka bani aadamka acmaashooda yaa ilaahay loo geeyaa oo loo bandhigaa oo la tusaa cashiyata kuli khamiisin galab kastoo khamiisaad leylat اljumca oo weliba habeenka jumca soo gelaysa falaa yaqbalu ilaahay aqbali maayo camala qaaطici raxmin nin qaraabo goys ah camalkiisa la aqbali mahayaba ayib mushrik iyo mushaaxin baan ogeyn in marka acmaasha la bandhigo aan waxba loo dhaafin dib loo soo celiy kana ku darbaali qaadicuraxmina asaguna dembiga la dhaaf camalkiisa la aqbali maayo acmaasha rabbi loo bandhigo la wuxuu le ninka waa la aqbal wixiisa hoosta laga xariiqo budiya faylkaa la geey ninka waa le asagaa la celiya wixiisa maxaa kuso dhufanaya baa tiradeen wixii diidmada maxay reject baa lagu soo dhufanay warkaasaan rabaa warkaasad fahmaysaani celi wey waxaasoo dhan ayib xadiidku waa xasan sheekh albaanina waa lacbi raxmat ullah calayh ضaciif ba yqn lakin sida raajixa xadiiku xasan weeye xadiidku waa xasan ayb shawaahid fara badanna waa leeyahay saa darteed sheekh albaan raxmat ullah alayh waa ka laabtay tadciifkan hadda xadiidka saaran fii saxiix tarkiib wa tarhiib sheekhu waa xasan buu leey xadiidka saasaana u dhow min xayu qawaacid alxadiid marka la marayo maxaa dacfi weyn oo muctabar ah oo hadda xadiidka lagu daciifeeya kama muuqdo ninka waxaa ugu daran khasraj ibn cuثmaan abاlkhaaab asacdi ninkaasa ugu daran ninkaasu xaafidku marna daciifiya marna saalix yidhahdaa sida raajixa laakiin marka qawaacid ahl jarx watacdiil iyo aqwaashooda la fiiriyo inuu saalix yahay xasan xadiid baa raajixa saadaata xadiku cilo ma laha saadaata sheekhu waa ka laabtay oo waa taxsiiniyey fii kitaabihi saxiix tarkib wa tarhiib muxamed ibn cimraan waana hawl adag wey qaaطico raxam janna maxaa loo yidhi camalkiisa lama aqbala haddi niman camal loo aqbalin hadda janno geli maayo dib baa loo cel xadaana maxamed ibn cimraan ibna abi leyla iqat xaafid qaala xadaana ayub ibn jaabir daciif alxanafi can aadam ibn caliy iqat xaafid can ibni cumara maa anfaqa arajulu calى nafsihi wa yaxtasibuha ila ajarahu اllahu tacaala fiiha maa anfaqa arajul nin waxma nafaqeeyo maa anfaqa rajul nin waxma bixiyo ruux bani aadama wax kuma bixiyo calىa nafsi naftiisa iyo wa ahlihi ahalkiisa iyo xigtihiisa xigaaladiisa qaraabadiisa yaxtasibuha asagoo ajir doonaya yani wax markaad isnaafaqaynaysa aad xoogaysatid salaadda si fiican u tukatid aad si u halgantid aad danahaada si u qabsatid yani wax u cunaysaa waa la cunaa hawsha ma aha iyo waa la araf baxaa waa inay niyo saalixa la socoto ahalkiiyo qaraabada waa xusinaysaa ajirbaad ka doonaysaa halagaa sheega dar ilahi bay kaa tahay ilaa hadduu wax bixiyo oo naftiisa iyo ahalkiisa wax ku bixiyo asagoo ajir doonaya aajarahu اllahu ilahay baa ka ajirsiiya o ka hawaabiya tacaala korhaya fiiha fi الnafaqati calى nafsihi wa calى ahlihi ayb wabda ku bilow baa layidhi wax bixinta biman ruuxa tacuula aad biilayso nafaqaynayso haddii wax yar ku soo galo seed u qaybin ma meesha danta ka bilaaba maya dadka ku saaran ee biilkooda ku saaran waalidiinta ka bilow oo caruurtaada ka bilow oo xaaska ka bilow warabta ka bilow wabda ku bilow fi nafaqati man duulkii tacuula ay tunfiquhu waxaad u nafaqaynaysa bilash fain kaana fadlan dheeraad haddii la helo fain kaana hadduu ahaado fi nafaqati fadlan wax dheeraad baa la helay oo ka badan hooye iyo carruurta ka badan falaqrab alaqrab baa leehi nimbe nin dhowyaa adeerka in adeerka saasa la wadayaa falaqrab alaqrab ayib nimbe nin ka sokeeyo wain kaana fadlan qaraabada hadduu wuxuuda gaari karo kana badan yahay maxaa la samayn wain kaana fadlan dheeraad hadduu yahay wixii xoogow kufan yahay fanaawil cidan u dhib bale ninkan miskiinka u ka istaaga u yani kala turtur waa hawsha fii wujuuhi اlkhayr fanaawil yani dhiib weeye ciddaa doonaysa siin marka ayada intaad intaad fiiriso kula qubana ninkaa layla maanta u baahan ninkaa u liita marka ijtihaadkaada wey ijtihaadkaadaad ku soconaysaa wey marka ay ka badato qaraabada hawsha oo masaakiinta iyo dadka ducafada iyo waayeelada iyo dadkaasaad ka daba wareegaysa laakiin markuu wuxuu yaryahay dadka biilkooda ku saaran labada waalid caruurtaadii naftaadii dadkaasaa u horeeya wixii ka bata qaraabadii ruxintii wixii intaa ka bata muslimiinta inteeda ka isha ku muddo ninka kuula liita ku turwey iyo meesha u sabaqa dirhamun alfa dirham fanaawil daciifu اlisnaad fiihi shaykhu اlmualif maxamed bn cibrahim abi leyla oo daciif ah hadda waana soo sheegnay waxaa kaloo ku jira ayuub ibnu jaabir alxanafi baa ku jira laakiin maxamed bin cimraan nabileyla sida loo badan yahay daciif ma aha waa saduuq sida loo badan yahay xasan xadii ah cumar xulea wasaqayleysi ibn xibaan iyo khayrkii can abi bni jaabir xanafi daciifaan waqad saxa min xadiidi abi hurayrata marfuucan xadiidkan macnihiisu isagoo marfuuca ayuu asaxay min xadiidi abi hurayra haddana wuxuu inoo ahaa min xadiidi ibni cumar mawquuf calayh ibni cumar qowlkiisa ba hada waxa mesha ku hayn ibni cumar baa sidan yidhi ayb laakiin ibn cumar inuu yahay wuxuusan ku ijtaaganoo xadiis marfuuco nabi maxamed uu ka xigana ku cadday maa anfaqa arajul calى nafsih waahli yaxtasibuha ila ajarahu اllahu tacaala fiiha wabda biman tacuul fain kaana fadlan tartiibka noocaasa ah, cilmiu nabi maxamed ka dhaxlay inuu yahay oo cilmi quraysheed uusan ahayn waa cadda si kastaba noqota xadiku macnihiis waa saxiix wuuna asaxay isagoo marfuuca ah can rasul sal slam ama bihada اlisnaad bacdi baa ku sugan siduu sheekhu sheege raxmat ullah baabu laa tanzil اraxmatu naxariis kuma soo degto calىa qowmin fiihim qaaicu raxmin laa tanzil raxma raxmad iyo naxariis ma soo degtaa layidhi qowm uu ku dhex jiro nin qaraaba goys ah xadaثna cubaydiلlah bn muسى صaduuq صالح الxadيiث إila أna أxaadiiث سufyaan الثawri اkhtalطat عalيه aw اضطربت عalيه qaala أخbarna sulayman بن زayd kuufiy ضaciif ramaahu yaxya bn maciin abu zakariya bاlkadib abu aadam qaala wuxu uhi samictu cabdالlahi bn abi أwfa yaquul can النbi sal ly slam qaala ina الraxmata cabdullah bn awfa waa saxaabi jayla wey ina الraxmata naxariistu laa tanzilu kuma soo degto calىa qowmin qolyo fiihim uu ku dhex jiro qaaicu raximin nin qaraaba goys ah rixim goys ah rixim goys bay dhihi jireen waa reero naareed runtood wey rixim goys bay dheheen soomaalidu waa reero naareed war jira wey bilaash ma aha ayib xadiikan laakiin daciif jiddan wey maxaa yeelay waxaa ku jira eh, sulaymaan eh, ibnu zayd abu aadam aw abu idaam oo kuufi daciif ah ramaahu yaxya bilkadib ninkaasaa ku jira ama macnaha xadiidku wuxuu u baahan yahay in la helo naskaba hawsha caddeey intoo nusuusta ay ku ekaysatay inuusan janno gelaynin in camalkiisa aan la aqbalaynin intaasaan ku ekaysanayna ama naxariistu kuma soo degto qolyaha ayada waa hawl khatara wey walaa tadiru waasiratan wisra ukhra asaguu la garay oo naxariistaa gara marto laakiin masaakiintan kale iyo bulshadan kale een ka warqabay ninka wuxuu yahay kaalmana ugu ahayn maxay iyagu eedeen xadiis marka daciif jiddan wey baabu ismi qaaic araximi qaraabaguuska dembigiisi buu baab yahay xadaana cabdالlah bn صالح katib اleyl waa nin adugu xasan xadiiثa ila ana fiihi kalaam kaiir ahli اcilm lakin si inuu xasan xadii yaha loo badan yahay ama iqaba yahayba qaala xadaanii leyt ibn sacd maxaa yeele waa sheekhiisii khaaska uu u qori jiray waxna ka qoran jiray karaanigiisi wey idan marka haddaad aadato cabdullah bnu saalix waxaa daba yaalla haaliban ley bnu sacd xadadna ley baad arkaysa sheekhiisii weeye aaskaa cilmigu ka bartay gacnyarahan uu ahaa qaala wuxu uhi xadaanii cuqayl ibnu khaalid ibn caqiil asna min rijaal jamaca weeye ninsi qo xaafid can ibni shihaab maxamed muslim ibn cubaydilah ibn shihaab azuhri ahbarnii maxamed bn jubayr iqat qayl xadii saxaabigii aad taqaanaan jubayr mucim wiilu dhalay oo taabici jaliil ah ana jubayra bna mucim saxaabiga ajanifa isaga aabbihii ah ahbara wuxuu u sheegay annahu jubayr samica inuu maqlay rasuullah yaquul leh nabi maxamed walaan maqlay laa yadkhul jannata jannada ma galo qaaطicu raximin qaraaba goys rixim goys janna ma galo ayb hadduu qaraabo goysnimada iyo rixin goysnimada bannaystay isagoo garanaya waxa inuu xaaraan yahay waaba kaafir bilahi alcadiim wey kaafir bilaahi alcadiim weeye waana murtad jannana geli maayo mukhallad fi naar weyaan hadduu banaystay mustaxil asagoo garanaya qaraabagoysnimada inay xaaraan tahay biduuni taawiilin walaa shubhatin hadduu banaysto waa kaafir bilah alcadiim ayib hawsha waa in laiska ogaado ninkii laakiin ta'wiil iyo shubho iyo iodara iyo takaasul kale waa taxta almashii'a naska waciidkana waan taaganayna awili mayno lanna nusuus alwaciid cinda jumhuuri الsalaf maxaan isku ogeyn waa ka nusuus sifaat xadiiku hadduu waciid xambaarsan yahay waxba ha ta'wiilin saasaa loo jeedaa iyo fil awalina raaci maayo aakhir buu ka geli doonaa iyo xogo baa la yar jacbuurna kadib baa lagelin howlaha bixin iska taagnow ee rixinbeys jannamagaa taagno weliga haka dhaqaaq haddii wax la fudfuudeeyo oo ta'wiiliyo laysa mislana iyo laysa fi saabiqiina alawaliina iyo laysa miman yanju min annaar bacda dukhuuli naar buu janno gelida howlaha dad keento xaydkii waxaa wiiqmahaya oo fudaanaya waciidkiisii iyo culayskiisii iyo waqicuu nufusta ku lahaa warkaa inaad fahamteen loola tahay man ashana falaysa mina tagmuaawil laysa calaa ariiqatina iyo dadka suban kamid ma ahay haloo bixin waa madhab irjaab wejid amed ambal in nusuusta waciidka la tawiiliyo oo la qabibiyo huwa madhab irjaab waa murjia warkaa iskala bog iska ilaaliya wey hawshaa iyada ayb markii laakiin aad dad khaasa oo culamo aad kala niqaashayso oo tasiinaysa madhab ahlusunna waljamaca fii mas'alati alwaciid waa baab gooni ah ayb laa ydkl janata qaaicu raxmin qaraabagoys janno ma gala taagno xadaana xajaaj bn minhaal iqat xaafid min shuyuukh اlbukhaari qaala xadaana shucbat bn xajaaj abubistam awasiti qaala ahbaranii muxamed ibn cabdiljabaar waa majhuul sheekhun lishucba yuu caan ku yahay sheekhun lishucba majhuul baa lyada yani shubca wax ka warinaya laakiin wadaada waxay leeyihin shuyuukhu shucba waxaa lagu yaqaana iqaad socon mayso warkaada wadaahir leedihin waa sheikhun lishucbati majhuul rag mudliiin shuc wa ka diiday ma nin wadaad majhuulan la aqoonin oo daciif wax ka qadan laha idan waxaa leenaha waa nin lagu kalsoon yahay awood badan baha cinda shucbata ama cinda hayrihi wa majhuul buu ka noqday nin agu taqaana mowga dayaanadiisa iyo rabinimadiisa iyo aqoontiisa iyo allakacabsigiisu yuu ninkaa dhaanu ma aqaan waa laba kala baad moogtahay nin waad intaasan istaqaanin oo macrifatood aad ah, u taqaana wuxuu yahay ba dar weyn la weydi ninkaa mama aqaanaba koob ku aamini maayo madaxuu gelgeli lanna ma yaqaanaba marka ma aha dadko dhan is wada yaqaana hawshu ma aha idan shucba asagoo ninka ku kalsoonaa nin fiican buu u ahaa ama laakiin xufaadda ka dambaysa waxay leeyihin majhuul wey قال سمعت محمد بن كعب القرظي ثقة كثير الحديث من ثقات التابعين أنه تابعيgaas سمع أbا هريرة مقلay يحadiث asagoo ka sheekaynaya ka waramaya can rasuulilah rasuulka ilahi qaala inuu nabigu yidhi ina الraxma qaraabadu shajnaة waa rucob ama waa guntin min araxmaan ilahay xaggiisa ka ahaatay yani mushtaqatun ismuhaa min ismi araxmaan ama khilqan wa iijaadan xagga rabbi ka ahaatay ama waxaa weeyaan ahaasho khaas a wey ahaasho khaas maxaa yeelay ilahay baad magan gashay ilahay ballan buu u qaaday markii rabbi khalqiga abuuray way soo istaagtay maxaad doonaysaa ilaah waxaan kaa maangelay in la goyo waxaad codsata baad leedahay waa hawl khaasa marka ahaasho khaas oo dadko dhanba iyo khalqigoo dhan min bay ka ahaadeen laakiin ayagu loo joogaa mid khaasa wey taquulu waxay leeyihi riximku yaa rabbi rabbi wa inii ulimtu waa la idulmiyey waa lagu xadgudbay yaa rabbi inii quictu waa laygooyey yaa rabbi inii inii yani waa cabashooyinka eedihii cabashooyinkii soo gudbinaysa baa nabigu ku tilmaamaya yaa rabbi inii inii yaa rabbi inii ini bimacnaa saasaa la yeelay waa la igooyey waa lay xumeeyey waa laygu jahaysameeyey waa la isalaamin waayey waa lay dhaqaalen waayey ay dacwoonaysa buuq dhan bay sii daynaysa fayujiibuha rabbi wuxuu ugu jawaabahaya alaa tardayna miyaadan raalli ku ahayn raximow ama qaraabow an aqطaca inaan gooyo man aacaka ninku gooya ama man qaacaki ninku gooya wa asila inaan xidhiidhiyo man wasalaki ruuxu ku xidhiidhiyo ciddii ku xidhiidhisayna in aakhira la xidhiidhiyo ciddii u goysana la gooyo jannada sanka lagaga dhufto ayib oo markuu soo hormao bud laga horgeyso diyaar omati diyaar balantaas ayada rabbi kala qaatay waana xadiid xasan xadaثna aadam ibn abi iyaas ثقة xاaفظ min شhيkh الbخاarي قال xadaثna ibn abi zayd mxamed بن abdiرaحman ibn abi zayd waa nin xaafiظo ثiق ah ninkii xataa takفiiriye weeye imaam malik nin culus buu ahaa shaafici inuu ka hor dhintay ninka asaga aad booga xanuunsaday leyt ibnu sacad iyo ibn abi zayd dhaafidda ay dhaafeen intaan ka laxabsaday buri cidaan ka laxabsaday ma jiraan bu labada nin ayib intaan maalik ag fadhiya inaan midana aan ka war doonay ahayd intaan craaqi meelaha wareegayna xanaafis haynay inaan masar mar hore taga iyad bano leys aad fadhiisto marka naad qiimo badan ba muxuu ku tagfiiriyey eh, imaam maalik hal xadiiث oo min akhbaar اaxaad walaysa min akhbaar mutawaatir akhbaar tawaatir min akhbaar اaxaad way cinda اljumhuur ah xadiiث ibn cumar albayacaani biاlkhiyaari ma lam yatafaraqaa fi الصaxiixayn xadiidkaas wey xuri laysa calayhi camal ahli madiina khiyaar اlmajlis ree ahli madiina ma yaqaanaan biradan maalig ah war maaligow joog reer madiine midinaan ku haynin cilmiga nabi maxamed masar iyo shaam iyo ciraaq iyo bilaadoo dhan buu galaye reer madiin ummadda xumo dheereyhaas waalini xadiidki nabi maxamed asax ku dhaqan yeeli mahay buuri kaafir baataba zindiiq maaligu yusataab alaata ayaan buuri wa ilaa dawr cunuqu zindiiqan halkaasay gaadhi wax amminkan jarxiyo wax ka sheegi karin abidiin ma jiraan maalin lama jarxinin maxaa ibn abidib wuxuu arkahayey ninay xujada ku quntay loona sheegay xadiis nabi maxamed oo cadna radiyey agtiisan zandiiq buu ka hadlasa kutubadkeen maaligna waa mujtahid muطlaq ah uu ijtihaaday waxaa u muuqata xadika agtiisan iska asixin maxaa yeelay low kaana xaqan xadiidka u yahay buu reer madiin o dhan taabiciintooda abna'u asxaaba meesha fadhiya muhaajiriin waa beytkii nabi maxamed xadiiska xagee ka maray waa macduur nin kasta markaad u garbixiso nin kasta macduur wey laakiin waa halis wey saa darteed wuxuu leeyahay ibn xasan xadiid nabi maxamed oo sugan oo loo sheegay ninkii diidaay waa kaafir bilahi acadiim hawshalaska ilaaliyo ibn abi nasr asajasi kitaabkiisa ibaana wuxuu leeyahay ninka xadiid nabi maxamed xoogu cillo ku sheega oog caqliga lama qabsan karo xoogoo iimana dhamhayaan xadiidkaas waa idajila yahay kaafir waa sidiiq buuri man zacama fi اlxadiiثi fadixatan fahuwa kaafir bilah alcadiim buu leeyahay qoon loo mufsidaya tahay xadiidku cillo kaaga muuqato adoo wanaag ay kaa tahay oo diin duradaysan ka ahayn dhib ma laha macduur baa tahay ayb isilaaliya xadaana <clears throat> wa min rijaal jamaca imaam iqatun yuqtadaa bihi xadaana saciid ibnu samcaan iqatun taabiciyun jaliil qaala samictu abaa hurayrata yatacawad min imaarati sibyaani wasufahaa samictu waxaan maqlay abaa hurayrato yatacawadu ilaahay ka magangelaya min imaarati sibyaani caruurta madaxtinimadkeeda caruur madaxtinimadkeeda caruur ha ku qabsato mushkila mogtahay raggi waaweynaa oo jooga qaawirti iyo madaxweynaha lagaaga dhow kolba wiilfto dhuuban mushkilo wey iyago sufahay wax magaradka dadka sufahada jamcu safiih ruuxa fudud ee khifa fi alcaqli qaba ayaa la safiih la yihahdaa ruuxa wax magaradka ama ruuxa aragtida gaaban garashada yar ayib duulduulka badan hada huwa safiih idan ilahay wuxuu ka maangeli jiray fii xadiiin saxix waliba fi saxiix ku sugan wuxuu odhan jiray ilah waxaan kaa maangelayaa nabi maxamed kadibaan maqlay ummadda eh, burburkeediiyo halaageedu calaa eh, aydi khilma eh, min quraysh ummadda nebi maxamed waxaa halaagi doona ku baabi'i doonaan gacmo caruuryayadoo ka mida quraysh rag taabicina waxay yidhahdeen xadiidka markaan abuurer ka maqlay ya waxaan firin reer bani umaya xilligooda dowladdii al umawiyiin maanu firin wixii ka dambeeyey mucaawiya xagga ka ahaa rag yar yarbaa meesha haystay madaxweyneyaasha gubernatorayaasha bara saabka degmaha abaanduulaha qudaada rag waa yarar baa meesha aad baan warkaas waan ka faanay dheheen laakiin nin dhihi kara waa idinka malgii baa gal ninkeeda waa kuma ninka odhan lahaa nimanka abu hureysheega waa idinka <laughs> ma jiraan ma dhici karto abaa hurera maal la weydiiy wuxuu hi haddaan doono oon fidno iyo balaaye ka baqayni waa hebel iyo hebel iyo hebel baan dhihi karaaba raggu nooga digay imaaratu sufaa iyo sibyaantan sheegaaya fulaan ibn fulaan ibn fulaan saf baan ka mari karaa buuri marka laakiin wuxuu u qariyey lilmaslaxa marar badan bay keenaysaa waxaad og tahay inaad asturto ayib qaala saciid ibnu samcan wuxuu yidhi ardaygii abu hurayre faahbaranii ibnu xasanata aljuhani ibnu xasan ninka loo yaqaan aljuhani ee reer juhani ah oo mastuurxaal ah mastuurxaal ah wuxuu ii sheegay annahu qaala inuu ku yidhi eh, ibnu xasan uu yidhi liabi hurayrata ku yidhi ma aayatu dalik arrinta calaamadu maxay tahay imaaraة sibyaan iyo wasufaha goormay dhici doontaa maxaa u calaamo ah goormay soo baxayaan weli yaroo dadka maamulhaya oo diin aan shuqul ku iyo niman sufoo loo laga dhigo maamul cuqaashii iyo culummadii iyo waxdheergaradkii oo dhoban baa loo dhiibi mid qabqabla oo waalan oo todobadood soo tufay oo indhaha taagi oo khamra istaag ku cabi oo safiih wuxuu garan jirin oo dhi aniga gaalada walaalaa nahay annaga gaalada walaalaa nahay ree hebel wey soomaaliya meesha hadda marayso bada waaba waxaa hoos nin weyn oo mas-uul ah owl annaga iyo axmaaradu ama kuwan gaalada axmaaro waa qabiile nimanka tigreada gaaladeed ahayd waddanka haysta waan nahay waa niman ree hebel ah yani waa jahli jahli wey maxaa dhamise gaalniman dhanaa hadday taagan tahay hadday taagan tahay sheekh mushkilo wey in la jabo oo laga adkaaday dhibba ma laakiin inaad mawaaqiftaadii iyo diintaadii aad ka tanaasushood iibsato mushkilo wey raggu waa jabaa waa laska reeyaa waa lasbaabiiyaa laakiin waa inaad mabda ku dhimato caqiido waa inaad ku dhimato dad baa intii minshaar bartaa laga saaray sheekh si loo wado loo wado loo wado xubinka taranka laga ridi jiray dhalaq kaasaa dhinacna aggaa u dhicin nina aggaa u dhicin laba isleeg bar baa intii la xabaalo qaarka dambe loo xabaala si un loo wado nafta laga goyn jiray barbaadar lagu guri jiray bar baa la shiidi jiray oo la shiidi jiray marka ma aha bar baa intii saliid loo karkariya lagu riday marka ruuxa muslimka inuu halbir uu ku filaado waa mushkilo wey markuu ruusa muslim fiican ba ahayn yaqiin ahabaat fi diin masale muhiima wey ayib <clears throat> laakiin nimankay gaaladu soo barbaarsatay inay dhahaan annagay gaaladu baanahay dhibba ma lahade horanba iyagaa soo barbaariyey iyagaa soo barbaariyey oo kuliyadaha ka soo saaray oo intaas soo wada wuxuu qabanayay de waa runtii waa wey wax ma laha arday waliba macalinkiisa meelunba u ekaadaaybu nin soomaliya o geliyey yani arday waliba macalinkiisa meel unbad ekaaday macalinkaada xun baad ka qaadan qasab wey kalaad xarafka suu u qalloocin jira u qalloociso suu u xaragoon jira u xaragooto dhanku gacanta ka laafiyon jira kolaad u laafiyoto kolaad ereyadiisa wax kala hadho nin kasta macalinkiisa taasiir buu ku reebaya idan gaala macaliman ahayd haddana inay dhahan gaala waarana wax dhiba ma laha culays ma laha ayib laakiin dadku aan wax badan fahmaynin kolba ninkii soo istaagaba iskaga sacabiyaa mushkila taasaa mushkila hadihi hiya almushkila ma aayatu dalika baan igi buuray maxaa u calaamad ah xilliga ay soo bixi doonaan imaaratu sibyaan wa sufaha qaala wuxuu hi an tuqطaca in la gooya calaamada ah. alarxamu qaraabooyinka haddaad aragta dadki muslimiinta oo goys oo raximgoys ah xilligaa waxaa ku soo doodi doona maamulka muslimiinta sufuho iyo caruur baa qabsan doonta oo yuaaca la dheeco oo loo dhagraarciyo almuwi ninka ummadda baadiyanaya yani almuwi almufsid almudil weeye ninka ummadda baadiyanaya nin ummadda dhumin baa loo sacabayn xadaarata buu i qaraabadoo la gooyey iyo nin ummadda baadiyeen oo fasaadona haddana loo sacabin laadeeci hebel laleeyahay xildhibaan hebel madaxweyne hebel la daba taagan yahay agu burbaashu waa taagan tahay oo yucsaa la caasiyo almurshid ninkii murshidkaabaa la caasiyo ninkii ummadda khayrka u waday ee wax u qabanayey ee daacadda u ahaa ee hawadinayey ee wanaagga u waday baa lii tuug baata xadiiu shekh wuxuu waa daciif ila jumlata atacawud qaybta hore ah allahuma ini acuudu bika min imaaraة الsibyaan wالsufahaa <clears throat> intaasaa sugan oo xadiis saxiixa fi saxix الbukhaari wغayra ku sugan uu tilmaamaya ama intan dambe ayadu shekh wuxuu leeya sanadkeeda waa daciif maxaa yeele waxaa ku jira ninka loo yaqaano maxaa ku jira sanadka ibn xasanat aljuhani baa ku jira waa <clears throat> mastuur xaal ah ninkaasa ku jira ayib ama laakiin macnaha uu xadiidku tilmaamayo waa shay waaqicon taabanayna wey hay waaqacuna taabanayna wey in aakhiru marka la gaaro dadka muslixiinta lagu gacan saydi ayib oo dadka mufsidiinta la raaci xadii fara badan ba ku sugan tif baa caddaynaysa marka xadiidku macno ahaan waa xadiid ka sugan macno ahaan iyo masau tilmaamayo min arasuul ama min xayu riwaaya oo sidan ah ma hayno min xayu diraayo fiqigiisa waa la haya ayib baabu cuquubati qaaطici araxmi fi اdunya ninka qaaطic raximka ah cuquubadu ku leeya addunya intaan aakhire la gaadh xadaثna aadam ibn abi iyaas haddaynu soo marayna xaafid iqa qaala xadaثna shucba bn xajaaj qaala xadaثna cuyayna bn cabdiraxmaan waynu soo maray dhowr koor baan soo maray ninkan cuyayna bn cabdiraxmaan ibnu jawshan waynu soo maray raqamka lixaad iyo labaatan sagaal baan kuso marran filaya qaala wuxuu uhi sheekhaas samictu abi aabbahi baan maqlay cabdiraxmaan ibnu jawshan a iqa abii waa iqa ama wiilku waa saduuq samictu ayagoon yuxadiu ka sheekaynayo ka warramaya wax ka soo tabaynaya can abi bakrata nufaac bn xaari abi bakrna waxaan yidhi waa sodogii yani sodogii wey cabdiraxmaan bnu jawshan wuxuu qabay gabaru dhalay abibakra gabarin abi bakra ah saxaabigaasu uu ahaa sodog qaala wuxuu ihi abi qaala rasuul lah maa min dembin dembi ma jiro axraa ka mudan an yucajil allaahu rabbi inuu soo dedejiyo lisaaxibii dembiga ninkii gale u soo dejiyo alcuquubata fi dunya cuquubo iyo balaayo adduunka lagu soo dejiyo dembi ka mudan in loo soo dejiyo ciqaabtii iyo cadaabka iyo balaayadii ninkii dembigaa galay ma jiraan maca maa yudakharu ayadoo la qabo weli waxa loo kaydinaya lahu lisaaxib fi alaakhira aakhira loogu kaydo min alcadaab alaliim ah min qatiicati alraxmi walbaqi qaraabogoysnimada iyo xadgudubka ayaa ugu mudnaan leh ninkii sameeye adduunka lagu ciqaabo mujaawazat alxaddi wey ruux inuu xadgudbo ummadda ku xadgudbo ifsaad iyo dulan iyo gardarro iyo derdar inuu la yimaado qadaacat raxman maca maa shay laa qabiyu loo kaydinayo lahu ruuxii dembiga galay fil aakhira aakhira loogu kaydinayo cadaabkii naartiba ah iyo xisaabtii min qaiicati qaraaba qaraabagoysnimo wax kaga mudnaan leh in adduunka lagu ciqaabo ma jiro wey iyo walbaqyi xadgudub iyo dulan idan waynu soo mar xadikaas wanaad dhowr goor soo mar baab laysa alwaasilu bilmukaafi idan adduunka inta lagu ciqaabi ee kulbaha rafaadi ee balaaya kugu dhacee caruurta furuq iyo xanuungeli ee waxaad isku keentaba la kala tuuri meel ba laga haystaa xadgudub badan baa kugu jira iyo dulan iyo gardarro qaaragesna waa tahay meelaa laga daba socdaa basaa tuliilkan ku fiicnahay qur-aanka waan daldalaayo ilahay baan caabudaay sadaqaadka waan bixiyaay waa sidee islaam horetaa kugu taagan mid eedadaa kugu taagan in abtigaabaa kugu taagan qaraa jirta abootii ayeeyaa jira yani dadaad dhayarsan baa jiro kugu taag kuwan kale iska dhis iska wadaaya qaraabadii baaba meel baada saara markeeda marka magaal laskaga soo baxaya laysa alwaasil waasilku ma aha dhabtee xaqiiqiga sharciga bilmukaafi ruux abaalguda un ruux muxuu abaalguda aan ku siiya isii ma aha warku qaraaba xidhiyuhu waa maxay waa kuma waa ninka haddii la gooyo iyo haddaan la goyninba asagu diyaar la ah in wax bixiyo ummadda xidhiidhiyo ama go ama hagoynin qadaadiisa sagaa oo u xidhan ya inu wax siiyo had iyo goorba diyaar buu yahay hada huwa alwaasil waasil iyo mukaafi iyo qaadic saddexdaa saxaabad ku jirto ilaa ibn cajar fatxulbaariga dadku waa saddexo waasil iyo mukaafi iyo qaadicu raxim saddexdaad wey waasilku waa ninka in wax la siiyo iyo in aan la siinin in la xidhiiriyo iyo in la goyo waa u had iyo koor waa u irmaayaan tolkii iyo qaraabadii iyo xirximkii waa u irmaayaan ama gooy ama hagoyni hawl taalla maah hada hawl waasig mukaafi waa maxay waa ninka dhowranhaya il anu wa isan baan ku siinhaya nin walba dhiishu isu dhaw igala baxaya laso taagan wey hebel baa shalay anoo jabanta wuxuu isiiyey saas way qabta anna maantaanu qabanhayaa wey waa abaalguda bes abaalan bugbudaa daydan bu bixiya ninkaasu waa deynbixiye hada huwa almukaafi ama qaaicu raxim deynbixiyana ma aha waa sil fiicanna ma aha ahlnaarka quman ninkaas wey xadaثna mxamed kaثيir الcabdi qaala min shuyuukh الbukhaari min kibaar shuyukh الbukhari iqaة xaafid qaala akhbarna sufyaan الthawri dhowr koor buyna soo maray isagoo sufyaan daba taagan can اlأcmash sulayman bn hiraan iqaة xaafid ila anahu yudlis wاlxasan ibn camr alfuqaymi iqaة xuja wafitr ibn khalifa saddex sheekh ayaa meesha iskugu timi soo afarba acmash iyo xasan iyo fitr saddex wey saddexdaas sheekh waxay ka warinayaan can mujaahid ibni jabrin almaki arday ibn cabaas iqadaha jahiilka ah can cabdilahi bni camr bn caas qaala sufyaan sufyaan wuxuu yidhi sufyaan tawri weeye lam yarfachu xadiidka muusan rafcin alacmashu ila اnabiy acmash xadiidka wuxuu ka dhigay mawquuf cala cabdilahi bni camrin laakiin xadiidka waxaa rafciyo nabi maxamed gaarhsiiyey ninka loo yaqaana xasan ibni camr alfuqaymi iyo fitr ibn khaliifa labadaasa rafciyo wey xadika waxaa rafciyey alxasan ibni camr wa fitr ibn khaliifa can اnabiyi bayna ka rafciyeen qaala nabigu wuxuu yidhi laysa alwaasilu xidhiidhiye ma aha wey qaraabo xidhiidhiye ma aha bilmukaafi ninka abaal gudo un abaalka ninku gudo un markaad u tarto bu asna kuu ku tarhaya markaad wadaan meel ceel oga soo bixiso mid buu kaaga soo bixinaya markaad koobshaa u surto asna berri buu kuu shubhaya xabad fadha u soo qabatay xabad faantu kuu keenaya haddaadan ku dayin kugu dayi mahayo <laughs> ninkaas ninka nabigu ninkaa waasil ma aha bu ninkaas laakiin muxuu dhaamaa wuxuu dhaamaa oo ka fiican yahay boqolkiiba boqol ka fiican yahay qaadicuraximkii ayib waasil waa yahay oo waa dhaamaa qaadicuraximkii laakiin kii dhabtaa ee la doonahaya ee afdalkaa ma aha afdalkii ma aha walaakin lwaasil waasilka dhabtae xaqiiqada waxaa weeye alladii midka idaa qaطacat raximuhu raximkiisu markay geyso wasalha iska baxidhinayaba ninka xalaynu soo mariyey nabi maxamedow qaraabada raximkaygu waa igoyn waan xidhiiriyaa way xumayn waa u dulqaadan waa igu xadgudbi danba kama lihi maxaan sameeyaa nab wuxuu hi hadda aad saa tahay aad sheegayso ay dhab tahay fakaanama tusifuhum almalla xayrna soo marin alladii midka weeye ninka dhabta idaa qatacat hadday goyso raximu qaraabadiisu ay goyso wasalaha lilah ilahay dartiis iskaga xidhin hawl u kaas wey ninka dhabta ah laysa almiskiin oo kale xadku la mid yahay ninka waa yahay xidhiidhiya waa yahay laakiin xidhiidhihii ficnaa ee la doonayay ma aha ninka wadada wareega miskiin waa yahay laakiin waxaa ka miskiisanoo ka mudan ninka xaggana baahan xaggana xishoonay ayb baabu fadl man yasilu daraximi aaalim wuxuu baab yahay fadliga man yasil ruuxa xidhiinaya fadligu uu leeyahay daraximi qaraabada midkoo saaxiibka ah aaalim waliba xadgudbay nin raximkaadoo qaraabo waliba daalim ah ruuxa xidhiinaya fadligu leeyahay waa fadli badan yahay maogtahay ruuxaad xidhiidhinaysa w qabaan kugu adgudmabdul qaadan kartid warniya hebel hebelwashadaan saa ku yeelay oo kanaan kuu sameeyey oo sanaan nijaasada dhaqahay oo waxu dhan baaba tirinba feel waxaad la soo bixi ninkaas koobkii biyaasiisa shan sano ka hor somalita way ku liidataa ninka haddaad xidhiidhin iyo haddaad xidhiidhinaya hawshaa jooji ninkan wax sii xidhiidhi dar loo xidhi haddaad isku dhacdaan intaad aay ka leexataa haddaan waxbaa sheegan fayl wuxuu qabanaya war maalin hore saa ku qabtay adoo sakalaan meel kaa soo qaaday lugta adoo ka jaban baan ku kabay kanaan ku sameeyey guri baan ku siiyey kana wuxuu dhan hamaan bacta maranaya ayib hawshaa halis wey laakiin marmar way bannaan tahay qaraabadu inay xisaabtanto oo ninku hadduu abaalka garan waayo mare la xusuusiyo waxaa laga qaatay dhaheen maalinka xisaabtameen ansaar iyo nebi maxamed yoom xunayn baa laga qaban bay leeyiin marmar in dadka qaraabada ay xisaabtami karaan markay ansaar xishootay wuxuu yidhi haddaad doontaan waxaad dhihi saasaan ku yeelay adoo dariyada lagu soo caydhiyey oo talka ku soo caydhiyeen oo meelaad qabato weyday oo daacif lagaa soo caydhiyey oo makan lagaa soo caydhiyey oo boqol halaad lagugu bixiyey in lagugu dilo madaxaada baanu ku keennay raggii maqaawirtii iyo micigirtii iyo halyeegii ansaaru dhan baa kuu dhammaa dartaa u dhammaaday meeqaa shuuda baaba yaa loo dhammaaday baad dhihi buuri intaasoo gabdhood baa lagu guurshay nabi maxamedow lagu soo dhoweeyey abaalkiina waad sheegan kartaan laakiin saacaddan laga ba nabiga anaa ii sheegi buuri marka waxay halka wa laga qaanga mar markay qaraabadu isku dhacoo kale si hawsha u degto loona heshiiyo in la tixi karo wix abaala lagu qabtay laakiin joogto inaad ka dhigata ma ah ood la soo boodooyi kor warka way fahdeen bay lata marmar xaaladda lagu dejinayo bay fasaxantu xaafidku leh raxmat ullah calayh waaya xadaثna ma bn ismاعيل ثقة mتقن xاaفظ قال xadaثnii عيسى بن cبدالرحمن أbو سلمة ثقة xاaفظ صالح الxadيiث can طلحة بن مصرف waa nin صaduuqa qaari nin qaari oo ummadda qur-aanka bari jiray oo eh, min saqaar taabiciin ayuu ahaa can cabdiraxmaan bn cawsaja iqatun qutila yowma azaawiya maca ibn ashcaf can ilbaraaء bni caazibin qaala jaa acraabiyun nin baa yimid nin remiy ayaa yimid jaa acraabiyun nin remiya yimid faqaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah nabiga ilaahayow callimnii ibar camalan camal yudkhilunii geliyo aljannata jannada camal jannada aan ku golay nabi bar qaala wuxuu la in kunta haddaad tahay aksarta mid gaabiyey alkhudbata khiaabkii hadalka nin hadalka gaabiy haddaad tahay laqad acradta waxaad ballaadisay almasaadu su-aashii yani wuxuu niyo hadalka abaad gaabiside laakiin hadal waxaa sheegtay macno weyn oo ballaadhan xambaarsan yani ninka wuxuu ah nin ragga yaqaana si hadalka loo gaabiyo erey kooban oo macno badan xambaarsan oo sharax dhan u baahan buu sii daayey saxaabigu in kunta abad ahaati wey aksarta mid gaabiyey alkhudbata hadalkii mid gaabsha aad noqotide laqad acradta waxaad ballaadhisay almasalata way ambaasantahay suaahaadu macnadood bay xambaarsan tahay hadalku waxaa weye nabi maxamedo bar camalaan janna ku galo hadal kooban laakiin camalka jannada u geli ma aha mid keliya aa ballaadhan yahay intaasoo baab wey ayb iimaan baa u horeeya kadib nabig wuxuu hi actiq xore annasamata dadka addoommada xore nafta xore dadka addoommahe gacanta bani adam ku jira dar ilahay oo xore wa fukka daa alraqabata qoortana sii daa nabigu dadka xore qoortana sii daa qaala wuxuu uhi saxaabi awalaysataa nabiyow maysan ahayn labadaaba actiq annasama wa fukka araqaba waaxida hal mid samaha buuri saxaabigu waxaa laga keenaya haddii sheekhu intuu masaalo sheego ay ku degi weydo hadday ay jaanis adhasheenaad sii deerayso oad leedahay halkaas waxbaa ku jira ishkaal bushi bushiba saxaabi uu keenay bushigaana ma aha ictiraad ee waxaa weeye in uu wax ku fahmo asagoo carabigiisa wuxuu ka gartay actiqi nasama iyo fuka raqaba inay isku macno tahay laakiin nabigu waa u kala saari doonaa sharciyan oo laba kala baab wey qaana wuxuu laa maya laba isku mid ma ah waa laba kale masalo cidqu nasamati ruuxda xoraynteed annasam hiya nafs annasama waa naf naftan weeye caadiga nasama ruux iyo nafsi iyo nasam ismid wey xadiidka cali wabara annasama cidqu nasamati naf xoraynteeda waxaa weeye an tuctiqa inaad xorayso annasamata keliga ruux bani aadam inaad keliga xorayso wey intaad aayar lacag soo qabato aad gadaatood xorayso cidna kugu tegin o wafaku raqabati waxaa weeye an tuciina inaad ku kaalmayso cala araqabati yani calaa cidqi raqaba inaad ka qayb qaadato xoraynteeda hebela la soo daayo hebel maanta wuxuu u baahan yahy in la xoreeyo ha la xoreeyo xogow kaalmada la wado isku dardarka ka qayb qaado marna waa inaad ka qayb qaadato xoraynteeda marna waa inaad keligaaba xorayso labadaa kale baab wey bu nab sal slam an tuciina al raab yan ala cadfi raqaba waxaana baabkan soo gelay leeyihin xufaaddu sida axaadiis fara badan tilmaamayaan oo xadiidka muslim uu lahaa salam akwac uu tilmaamayaa xataa dadka xidhan ee muslimiinta in laga qayb qaato sodayntooda o ay ka mid tahay min cidqi raqaba ama min faki raqaba ay ka mid tahay xadikaas caddaynay fi saxix muslim wahayri <clears throat> camalka saddexaad ee meesha ku jira waxaa weye walmaniixa maalinta hasha maalka ama rida maalka ama saca maalka ah alraqub ee caanaha badan wa fii riwaaya almanixaة اlwakuuf yani alraquubku waa facuul waana min siyaq اmubaalaqa maniixadu waa hasha la ismaaliyo ama neefka irmaaya la ismaaliyo ama marka ari ha noqdo ama lo ha noqdo ama geel ha noqdee dad qaraabaa ama muslimiina adugu waxaad haysataa xoolo badanoo kugu filan oo koosaar iyo caanaba kugu filan idan neef baad reer intay ka guraysa hasha ma caruurta masagada ugu caddaysta ama ugu koosaarta ama shaha ku caddaysta ama ilmaha yarka halaga hado neef baad siinaysa sac irmaan ri irmaan lax irmaan hadayba caana leedahay laxdu ayib ogkaasa maniixo wey waxaa intaa dheer de inagu mayn aqoonay somaali ahaan intaa waxa dheer eh, idaha iyo riyaha iyo geelaba dhogortaa laga xirtaa dhogortaas inti la xirtaa dhar laga samaysa geela dhogortiisa wabar baa la yihahdaa riyacadka shacab baa la idaha suuf baa la dhahaa waa la jafi dhar baa laga samaysanaya haddaan hor u bixi idan cad iyo caano iyo timaba iyo dharba waa laga heli jira xoolihii eh, dadka horeeyaysan jireen inagu laakiin cad iyo caano baan ka naqaanaa iyo harago maamul lagala baxo iyo walmaniixatu waxaa ka mid ah waxyaabaha jannada lagu galo walmaniixatu ismaalin riir la maaliyo rmaan hal irmaan sa irmaan araquub oo irmaan weliba caano badan wey mid magaan oo badhaha u doorine mid baxdayasi oo reerka o dhan ba deeqayso dhilka laga buuxin oo habeenkii intaasoo kor xiskanaysa ayib waxaa ka mid a ah waxyaabaha lagu janno gala ka mid a ah. walfayu ku ilnaqid wey kulaabasha in laga warqabo fay waa aلrujuuc qaraabada lagu laabto wey on sii taagina dad kaa dambe fiiri wey masaakiin baa kaa dambaysa qaraabaa kugu xidhiidha ahl baa kugula xidhiidha xigtaa jirta ka warqab wey walfayku noqosho bimacnaa ku ilnaqid baa layhahda somaali ahaan calaa diraximi ruuxa qaraabada oo saaxiibka lagu ilnaqo laga warqabo waa in lastooyda dhihi jire nin kutaba kaama tegin haddii meel wax lagu qabsanayo waa ninkii hebel ah ka warramo in laga warqabo hebel maxaa siisan wax noo dhigay waxay dhaheen nin kutabi kaama tegin hebel dslama jirto mushkilo wey ogow dadka ka warqab wey fain lam tudiq dalika markuu acmaal fara badan u sheegay y wuxuu yidhi hadaad intaa kari weydo fain lam tudiq dalik intaan soo sheegay hadaad kari weydo faamr bilmacruuf ama faamr bilmacruuf aniga faamrun baa i qoran haye maxaa ii qoran ninka hmm? famur faamur bilmacruuf samaha ummadda far baa layidhi sheega wanaagga ummadda u sheeg waxaan yeela sidaan hala tukado ilaah laga cabsado qaraada hala xidhiiriyo beenta ha layska daayo yani samaha ummadda u sheeg laftirkeeda waa ajir iyo camal jannada lagu galahaye wanha ummadda ka reeb can shayga xun xumaha ummadda ka reeb samahana far baa layidhi fain lam tudiq daalika intaadad kari weydo fakufa lisaanak carabkaada ka adkow war weyn weeye haddaad ummaddii cabsatood biiqdood fili noqoto ood waxaad sheegtaba garan weydo ama aad amarkaa ummadda khayrka fari weydo xumahan aad ka reebi weydo cararkooda ka adkow halgaa nabadgalo waa arrin muhiima wey fain lam tudiq dalika arrinkaad adkari weyda fakufa lisaanaka carabkaada ka reebalo ka adkow ilaa min khayrin khayr mooyeen falyaqul khayran aw liyasmuti wey ayb intaasoo wanaag ba waa laga qadan xadika laga qaadanayaa cudqu nasama dadka muslimiinta eh, in la xoreeyo ajirkaay leedahay iyo dadka muslimiinta gacanta biniadam ku jira ama xiran in laga qayb qaato waa kii nabig sal l slam salamnu akwac gabadhii loo siiyey nafal loo siiyey iyo belasarafeed ee abubakar uu sheegay gabadhi reer fasaara dagaalkii maxay ahay reer bani fasaara lagu duulay abubakar baa hogaaminay ciidanka markii aroorti lagu webarisay la jabiyey reerkii bay kala carareen haween ku sii meel dhanbac oo haar sii fuulahaya ayaan leeb ku ganay salama nin orod badanna u aha fardaha ka dheereeya fardoo dhanba dhaafaba ayib aras markuu cabaar caydhiyo dhaqaaq gaabi iskaga degi jiray aras intuu degu dhaafi jiray faraska ayib marka intaan faras degay baan caydhsaday markaasaan leeb ku tuuray bu markaan ka baqayna buurta ka fuulaan baan leeb ganay hortooda ku dhacay leebka markaa hortooda gilgishay bay cabsadeen haween way soo carareen dib bay soo carareen waan soo qabtay soo kaxeeyey buu gabadh aad u quruxsan oo min ajmal nisaa ilcarab ah iyo abubakar ii buuhi adaa iskale saadan la gabadha ayadaa ah. gabadhi waan soo kaxaystay madirankeeda bu nabi maxamed waxaa loo sheegay salama inuu helay gabadh un carab gabadha ugu qursanayd ah nabigu islaamku u yimid wuxuu islaamo waxaas ka warramid buuri madiina subaqeeda meel ka mida wada nabigas wuu islaamay markuu islaamay buuri gabadhii iska keen hiblil mar'a buuri gabadhii iska keen waxaa nabi maxamedoo gabadha aadna ugu qursanayd aminkana wax kama dayin marada kama fiidin nabi markuu intaa wuu iskaga dhaqaaqay salaamu iskaga tegay beriba haddana iska horrimid buuri haddana mar labaad nabiga sal slam wuxuu ihi gabadha awey gabadha iska soo wareeji maalin saddexaad mise maalin labaad markuu nabigu laba goor weydiiyey asagoo weli ka abbixin oo marada saa uga faydin buu nabi maxamedo saacadda laga bilaabo gabadhadan kugu wadaji dadka qark inays yidhahdeen si nabigu asaga gabadha doonhay nabiga gabadha wuu qaaday niman qurayshad buu u dhiibay nimanay quraysh haysato muslimiin ah oo gacantooda ku jiray buu ku soo daayey oo qaata idinkaa gabdhaha quruxsan jeclaa qurayshay raggaana soo daaye idan marka waa in xoolo badan loo bixiyo weliba ummadda wax loo weydiya laga qadanaya in jamciyad loo sameeyo oo loo ururiyo suaal nabig mxuud suasha ula taagnaa gabadhaysii weliba meel nabiga lagu tuhmi karo gabar qurucsan oo dee nin la siiyey buu nabigu iska keeni leeyahay maadaama saxabigu nabiga aysan tuhmayn laakiin ruux biraadda hadda aan hawlaha la socon shub nabigu gabadha isagaa rabay laakiin nabigu wuxuu wardiinaya una taagnaa in uu ku soo furto dad muslimiin oo gacan gaala ku jiray dadka xabsiyaha ku jira ama kenya ku xihan ama meelo badan ku xihan ama yurub iyo galbeed iyo meel kastaba ku xihan nin kasta muslim ka qaban ka qabto wey nin duceeya nin gacan ka geysta nin hadal ka geysta ayib fadl sheekh baabu man wasla raximahu fi اljaahiliyati uma aslam man wasala ninkii xidhiiriyey buu baab yahay raximahu qaraabadiisii fi ljaahiliyati xilliguu gaalka ahaa uma aslama islaam maxaa u xukma agaad jaahiliga ahayd ee gaalka ahayd baad qaraabada xidhiirin jirtay waa khayr wanaagsan kadib waad soo islaamtay camalkaa wanaagsan iyo khayraadkaad la timid qabla alislaam hadda markaad soo islaamta ma laguu xisaabi ma laguu qori mise balcan baa cori hal bacad lagu lisa wey tii baa laga hadlaya xadaثna abulyamaan alxakam ibnu naafic axad alasbaat iqaat qaala akhbarna shucayb ibn abi xamza wasmhu dinaar can الzuhriy yani ariiqa sanadka macruuf wey fi صaxiixayn wa fi hayrihima saasaad ku arkay in badan abulyamaan oo akhbarna shucayb daba taagay can الzuhri ariiqaas inta badan ku arkaysa waana haaliban saan bu ku yimaadaa akhbarna shucayb bn abi xamza wasmhu dinaar ثقة xاaفظ عن الزهري محمد مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرنا cروة بن زبير أن حكيم بن حزام صxaabiga xakiim بن حزام الجليل أخبره wuxuu u sheegay أنhu wariya شhأنihi قاala للنبي ama أنhu asaga xakiima qaala للنبي nabiga inuu ku yidhi ara'ayta nabigow iiga waran umuuran arimo yani camallo iyo khayraad kuntu aan ahaa ataxanaثu mid rabbi ugu dhowaada biha ayada fi الجاهلية ataxanut yani atacabad ataqarab ila allah ataxanut huwa tacabud wataqarab ila allah nabi maxamed oo arrimo waagan jaahiliga ahaa en ahaa aan rabbi ugu dhowaan jiray ilaan qoraysh reeradiimeed bay ahaayeen bal carab alxijaaz o dhan reeradiimeed bay ahaayeen nabi ibraahim diintiisii iyo nabi ismaaciil o dhan baa soo gaadhay xajka haddaad xajinaysaan wax yar buu nabiga ka bedel sal slam waxyaabahay ku dareen unbuu nabiga ka xadfay talbiyada shirkeedna wuu ka reebay wax quba lagama bedelin carbuun baa la wadaataga ku leeyihin ayagu maysan xaramka maysan bixi jirin inan yar baa laga bedelay waa diinta nebi ibrahim way ismaaciil wey idan marka socon mayso quraysh waxay ahayd ahlulfatra ma soconayso xaggey ka keen xajka oo nikaaxan saxiix kay ka keeneen afar nikax bay yaqaaneen mise saddex xadiidka caaisha fi saxiix bukhaari maqahed afar afar nikax bay yaqaaneen saddex baa ahayd nikax baadila halla midna wuxuu ah kan haddaad ku meersataan ee saxiixa ah xaggey keen ka keeneen xaqiiqaday yaqaaneen dalaaixday yaqaaneen wax kastay garanayeen idan ma soconayso waxay ahaayeen qolyahan turkaanada qaawan ama cawaamtan diintu gaadhoo kale ahaayeen socon mayso ma soconayso alaska ila hawsha ayada waa kale buu dhawaanaya ugu dhawaanaya inay khayrta ogyahay inay khayrta soo ku ogaada diin ku ogaada ara'ayta ka warran buru arrimo kuntu ana haddaan ahay xakiim ataxanas min rabbi ugu dhawaada biha ayada fi ljaahiliyati oo min silatin qaraabo xidhiidhis ah wa citaaqatin addoommo xorayn ah wa sadaqatin sadaqa labax ah fahal lii ma ii ahaaday fiiha fi silati wاlcitaaqati wاsadaqati ajrun wax ajir ma helay nabi maxamedow waagan gaalka abaan ah qaraabada xidhiirin jiray oo sadaqadan la bixi jiray oo addoommahan dar u xidhan jiray ajira maanta ma helaya ilan waan soo islaamay qaala xakiim wuxuu yidhi qaala rasuul rasulka ale wuxuu yidhi aslamta waxaad ku soo islaamtay calaa maa salafa wixii kuu hormaray laka oo min khayr khayr wixii khayra kuu hormaray waa lagu xisaabi wey yani ixsaanka diinta ka mid tahay iyo haddii la odhan lahaa wixii islaam ka horreeyey o dhan ka kac wey sharcigu ma odhan ka kac wey wixii islaam ka horeeye ee gaalnimeed samaysay dhammaan waa laga cafiyey iyntahu yukfar lahu ma qad sala ayib wixii islaamnimada ka horaa samaysay wanaag iyo khayr iyo ixsaan ahaana waa laguu qori laba sidkoola tahayba idan haddana xasanaad baa kuu bilaaban wixii laakiin qabla islaam ahaa wixii dembi ahaa ama shirki ama gaalnima waa laga dhaafa wixii wanaagoo lagu qoraya wey laakiin waa bishardi sida xadika saxiix ku sugnaa in islaamka u wanaagsanaado markaad soo islaamto muslim fiican haddaad noqoto haddaad muslim kusoo islaamta calaa maa salaf wux hormaray oo muxuu ahaa oo min khayri khayr lagu qorhaya waa lagu xisaabaya ayib baabu silati diraximi eh, eh, almushrik wاlhadiya silatu diraxim ninka raximkuu saaxiibka xidhintiisu u baab yahay almushriki ee gaalka ah iyo wlhadiyati lah in wa loo hadiyeey xadana maxamed bn slm albikandi sheekh اlbukhari iqat xaafid qaala akhbarna cabd bn sulayman alkilaabi iqat xaafid can cubaydillaah ibn cumar ibn xafs eh, ibn caasim ibn cumar khaaab wey waa warasadii cumar khaaab wey ninkan waa nin iqa isaguna xaafid ah axad fuqaai sabca fuqaada toddobada mid ka mida ah wey can naafic mawla bn cumar can ibni cumara ra'aa e, cumaru ibni cumar ninka naafica wuxuu ka soo helay dagaalihii duulaamada barkood makaazidii iyuu nasiib u helay nin aad u khayr badanna waa ahaa marka dambe islaamay aad u khayr badan oo anfacayba e, ibni cumar anfacay oo bal wiilishiisu ka jecla marka dambe asaga saalem baa tartama xagga cilmiga ku tartama banna waxay hormariyaan naafic can ibni cumar baa aqwa wa min saalem can ibni cumar banna waxay leeyihin ma ahe saalem baa aqwa min naafic fii abiihi banna waxay leeyihin ma naafic baa aqwa min saalem fii mawlaahu idan marka waa masalo culus wey inta ba laakiin naafic baa awood badan ayib meelo yar baa saalim lagu xoojiyaa <clears throat> ra'aa cumaru cumar baa wuxuu helay arkay xullatan isku joog siyara'a diilimo leh diilimo iyo bardhamo iskugoysa leh bardhamo isdhaafaya waana soo mara xadiidka faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuul rasuulka ilaahayow low ishtarayta iibsan lahaydaa wey haadihi xulladan maad iibsatid wey sama inaad iibsato oo falabista aad xidhato yowma maalinka jumcada iyo weli wufid aad u xidhato wafdiga idaa atowka markay ku yimaadaan isku joogan quruxsan ee biladaa ee diilimaha leh mardacyada leh nabi maxamed iibsago maxaa u iibsan meel bay kuu ili abaaxaday kugu jiri maalinka jumca aad khudbaynayso baad xidhan ama wafdi yimaado ood soo dhowaynayso faqaala wuxuu nabigu sal ya cumar cumarow inamaa yalbasu waxaa idha xariirtan wey man ruux baa xidha laa khalaaqa yani laa nasiiba walaa xadda lahu fi laakhirati ruuxaan nasiib lahaynoo ayaan daran oo hoogay oo baay baa xidha wey yani gaalaa xidhata wey ama muslim faasiqo faajira xidha wey inamaa yalbasu haadiu waxaa xidha man laa khalaaqa lahu ama gaal baa xidho weeye ama muslim lab oo faajira xidho wey ama dumarkoo loo geliya waad ogtii daba la socotaan laa khalaaqa lah uma uhdiya waxaa loo soo hadiyeeyey lilnabiyi nabi sal slam minha min xullati aw min alxariiri xulalan biladooyin badan ti hal biladood ahadba hal isku joog bay ahayd intaas dhowr isku joog baa nabiga lagu keenay hadiyo oo xariir ah oo dhar la ah xulal faahdaa nabigu hadiyey ilaa cumara minha min alxulali xullatan bilad buu ka siiyey isku joogyada la keenay ee xariirtaa mid ka mid ah iyuu nabiga cumara loo geeyey xulatu cudaarid baa loo yaqaanaa ta hore tan hore fajaءa cumaru cumar baa yimid ilaa rasuuli markii loo geeyey yaa nabi maxamed baa kuu dhiibay masoo dirtay wy hadda ka hor yeedhi inamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu miani maanta ii keento xariir isiisood ii nabi maxamed shuu qolyadaasaan ku jiraa buu dhaha nasiib iyo ajirba kulen aakharo muxuu isbedelay cumar xushiis uu waxyiga shuu kaa degay nabigu muxuu saa kuu yidhi qaala nabi wuxuu ihi innii anugu lam ubdiha laka kumana son hadieyeynin litalbisaha inaad xeto maasha kale fahm sinisa waa la kala soocaa wey sinisa waa la kala soocaaya anugu hadiyahaan waxaan kugu si inaad xeato kuguma sinine inaad ku danaysatood iibsatood ka gudato ama gabdhaha ha siiso inii lam uhdiha laka litalbisaha inaad xeehato darteed kuumana soo hadiyeynin inamaa ahdaytuha waxaan kugu soo hadiyey ilayka adiga litabiicaha inaad iibsato aw litaksubha ama ruux wiisood ku aradbixiso ama ruux ku aradbixi aradan ay u bannaantahay inuu xidho ama iibsoo lacagteeda qaada ila dahabka aduma xidhan karta kumana bannaano laakiin waad ka ganacsan kartaa lacag sibaad qadan kartaa idan waxaa jira aan kuu bannaanayn xidhashadiisu laakiin isticmaalkaagu kuu bannaan yahay marka wax dhiba ma jiro qur-aanna ma soo degin nin xunna ma tihide waxaa wey hawshu saasay ahayd waan ku dhaqaalaysanaya adna dhaqaale baa qaabkale u qaata hadday saa tahay oo hawshu u fahmay cumar maxaa dhacay faahdaha cumar wuxuu u hadiyeeyey xuladii liakhin walaal oo lahu asagu soo min ummihi mushrik walaal ay iskooye ahaayeenoo mushrig oo maka joogay buu u diray faahdaha cumaru wuxuu sidaa ku dhaaftaba reer cumar o dhan ba dhaafi baasho baasha nabi maxamed u yidhi man laa khalaaqa lahu waa uu isdhaafiye warkeedaba bimacnaa saxro qori dhe baa laskaga tiraa wey ama qaraaba xigaysi bay ka tahay min ummi hooyadii oo gobolaal ah mushrigan oo gaala kaas u diray xadiikan hadda kahor baynu ka soo hel wuxuu ku jiray macnaa baabu tacallam min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum tacallamu barta min ansaabikum nasabkiina atarkiina ka barta maa shay tasiluuna aad ku xidhiinaysaan bihi asaga arxaamakum qaraabadiina war nasabka hala barta wey ruuxu markaata waryaa taa qoyskeeta xukorba u boodi xukorha u boodina qoyska haddii ayar sheeg ila w mgtahay waa haydi iyo abtir wey dhib ma lah nina abtirkiisu ceeb kuma aha dhalacana kuma aha umaanna kuma aha ayib ee baasha in qabyaaladda iyo qabiilku waa kala yihiin sosaa ma ah somaali way taqaana faara qabiil iyo qabyaalad waa isku baab qabiil lawa yaqaana waa hayb iyo abtir wey dhib ma waa sunnada ruuxa lagu garanayo nin baa u yidhi qolyahan meelaha ka yimaada ee yurub iyo galbeed ka yimaada maalin ka hadlay u shek dhib malaha waxan ka ka barta ka intan mudan kan laga mudan yahay wxumaad kula ogaato falaqra falaqra baa le haddadan qoonisa kula garan ayib xadaثna cmr ibn khaalid ثiqة habt qala xadaثna citaab bn bashيir abuاlxasan الxarani صaduq yukhطi can isxaaq bn rashid aljazri abu sulayman fi xadiiثi can الzuhriyi bacd اlin ama sidiisa kale nin iqa wey can الzuhriyi qaala xadaثanii mxamed bn jubayr ibn muطcim haddaynu soo taabiciga jaylkaa wey ana jubayr ibn muطcim ahbarahu aabihi baa u sheegay anahu jubayr samica cumaruu maqlay yaquulu leh cala اlmimbari cumaroo mimbarka madiina kalan maqlay buu ihi tacalamuu ummaday barta ansaabakum abtirkiinna haybtiinna barta markaad barataanna mafaara qabiilkala maya uma siluu arxamakum haybta hadaad barataan xidhiidhiya dadkaa barateen uma silu xidhiidhiya arxaamakum raximkiinna wallaahi allaan ku dhaartay inahu layakuunu bayna alrajuli wa bayna akhiihi shay walow yaclamu aladii baynahu wa baynah min dakhilati araximi la wasacu dalika can intaaki cumar wuxuu ka hadlayaa abtirka iyo heybta barashada faa'ida leeda u dhow wuxuu idhi wallaahi eeb baan ku dhaartay inahu layakuun waxa ahaan bayna rajul nin iyo wa bayna akhii walaalkii adiga walaalka waxayan dhex mari ashay xoogo xurguf ah isqalcid ah isqoonsi xoogaa isku dhacaysaan ninka marka waxaad moodaysaa nin fog inuu yahay shisheeye ah bimacnaa haddaynu isticmaalla warkii hadhow hadhow ninkaasu garanmaysae asaga walaashii waalka hebel baa qaba kan mataqaanaa awowgaa yaa reerkan ka guursaday waxba laguu sheegiba ninkan qaraabaa tihinba adiga dhan waa dabci burhkii iyo qoolkii abuurkaad kicinayso dhan baad dhigaysaa nin waraal xumayn xaal baad deer la tahayba maxaa keenay yani abtirkii baa laguu sheegay waxba la ogaaday markood laakiin waxaa ninka ajil laftu awaajamisid tiibuka laya cumarkaa laaya baynahu wa bayna akhii ashay xoogo isku dhacaa jirhaya walow yaclam haddii ogaan lahaa alladii qaraabanimadka wey baynahu wa bayna akhii u dhexeeyo min daakhilat اraxmi qaraabanimadka ah daakhilat raxmi qaraabanimad hoose ah wey gunta hoose qaraabanimad ka jira haddii ogaan lahaa la awsaca wuxuu ka reebi lahaa daalika qaraabanimadkaasa ka reebi lahayd can intihaakihi ninkaa inuu xurmiisa dilaaciyo can intihaakihi inuu ku xadgudbo qarariyo dilaaciyo wey yani qaraabanimaadka idin dhexeeya hoosedaad ogaan lahayd hawshaad ka gaabsanayd nimaad isku kay sheegtid intaan maanta o dhan dagaalamhaya dhacad ma isku kay sheegtid inay hoheelba ama ay tiraad war inkaar qaba nin xun baad ugu noqotay xaali xumaan baad gaarata adiga dhan baad dabcahay waad ishabaynaysaa ayib la awsacahu yacni la anhaahu wey waa ka reebi lahaa dalika arrinkaasaa ka reebi lahaa oo ah qaraabanimadka kaa reebi lahaa can intihaaki intihaaki araxim eh, ama can intihaaki alakh inaad qarariso ama dilaaciso amaad ku xadgudubto xaqiis amaad ku gaboofasho xadaana axmed ibnu yacquub almascuudi iqatun xaafid qaala ahbarana isxaaq ibnu saciid ibni camr ibn saciid bn caas alumawi eh, alkuufi iqatun xaafid anahu samaca inuu wuxuu maqlay aabaahu aabihibuu maqlay aabihina waa saciid ibni camr haddaynu soo marayn asaga waa nin iqa asaguna yuxadiu asagoo sheegaya ka warramaya can ibni cabaasin ka warinaya anahu ibn cabaas qaala inuu yidhi ixfiduu xifdiya ansaabakum barta wey haweenha reemiyi ku dhaama reemagaalka moogta reemiga asagoo shanjada si loo wado loo wadaa la barhayaa soddon awow baa la bari meeshuu kaga dhaco waa la yaqaanaa wuu garan qaraabadiisa rximkiisa wuu yaqaana kugu leexan maayo inuu ibtaro kale u dilnaya mooyeen laakiin reemadaha kulligood ba ciyaal xaafis kaga badan yihiino nin awowga dhaafin kara waa ku yaryahay ayib wuxuu arkayba xumaan inay tahay iyo qalafsanaan buu arkay in abta kala barto ayib linnaan tacallamuu <clears throat> ixfiduu ansaabakum nasabkiinna xifdiya tasilu waxaad xidhiidhaysaa arxamakum wey raxminkiina xidhiidhaysaan haddadan aqoonin halis wey wax badan baad kharibaysaa waxaa reerka curfi ku ah ma taqaanid sida lasu xiga ma taqaanid sida lasu galaangala ma taqaanid waa iska soo taaganta meelaan laga bilaban baad ka bilaabaysa ayib nin xubinu lahabaad garamari kadibna qaraaba kala dhimanba xataa abtir waxay keenaysaa xubinka ninkiila intaad garan yaa labadooda isku dhacahayaan labadooda hebel maanta meesha uga yeedhayso anaaba taagnaayse miyaan dhintayma qabri baan galay gud baan galay xubin ku daga cadowla haba dhaafis halis way hawshaa dhib badan qaraabada isku darta xataa isku hor yani maxaan ka kasaa kaa socon dhow maxaan ka kasaa miyaa soconaysa waa la is tasilu waxaa xidhiidaysaa arxaamakum raximkiinna fainahu laa bucda fainahu wareyshaan laa bucda fogaasho ma jirto wey biraxmi raxiimka fogaasho kuma sugno idaa quribat haddii la dhoweeyo yani bisilati qaraabada haddii la xidhiiyo shisheeye ma jira wey ayib kanaa fog oo hadda dadka xidhiiriso in adeerka iyo aad xidhiiriso kudhi qaraabaa la wadaya bacal baa la wadaya wey idaa quribat haddii la dhoweeye wey wain kaan haba ahaata wey fi nasri baciida xidhiidii bas wey waa dhow yahay waxba ma eegayo inaad adigu hebel kaa xig ma eegayo marba hadduu wanaaggaadiyo khayrkaadu gaahayo wax dhiba ma laha wey walaa qurba dhawaasho uma sugnanin bihaa bilqaraabati wey idaa bucidat haddii la gooyo oo la fogeeyo waxba keeni mayso aniga hebel laxmi maan nahay laba aabbo walaana wada dhasho hooyadii iyo aniga aabbahay waa walaal laxmi iskoyska may faa'ideen weliga mada xidhiininbe maxay tari hebel walaatin maya mayoratin maya odagii lixaad iskugu nimaada waadna xidhiirsaa waa qaraabo dhow wey bimacnaa dhowaantu iyo fogeyntu waxay ku xidhantahay adiga xaggaada ayib idaa bucdat haddii la fogayo wain kaan haba ahaato way fi nasabi qariiba nasabaana hab ku dhowaato haddaad goyso way fogaatay shisheeyay noqota haddaad goyso asagoo fog haddaad xidhiisana wuxuu noqday qaraabo sokoyo noqday ayib muhiimaddu waxaa weeye qaraabada waa in lagu rono laga warqabo oo la xidhiidhiyo w ayib gabadh ba waxaa la yidhi soomaalida hore maxay ahayd waxbay sheegi jireen waxay dhaheen gabadh la imtixaano caqli badna in la guursa la doonhay iyo waxa lagu neef intii la gawracay neefkaas xubinka rag kala dila ka keen baa layidhi xubinka rag kala dila ee iska horkeena kee soo saar baa layidhi hungurigay soo bixisay neefka intay ka saartay hungurigan boocan weyn baa isagoo weyn miiska soo saartay kana rag kala dilay tiri rag waxay dhaheen shafka sakaarka kala dilo beerka kala dilo meesha daqayda iyo darabta kala dishay waxbay la kaceeni maya waa kay adkaan kala dila halis wey dadko dhan ba kaasa kala dilaba waxaa rag bay u gaalooba kaa laftigiisa wey waa la sii ilaaliya baalka asaga eh, ibn cabaas wuxuu ihi wakulu raximin raxim kasta qaraabo kasta raximin aafiyatun waa iman yowma alqiyaamati maalinka qiyaama amaama saaxibiha ninkii ay qaraabada lahayd bay hor socon qaraabo kasta raxim kasta maalinka qiyama ku soo hor istaaga amaama saaxibiha saaxibka horteeda soo istaagaysa tashhadu la waxay u qiraysaa bisilati xidhiidhin qaraabada waxay kuu qiri hebel waana xidhiidhin jira ilaahayow ninkan hawshiisa si gaara loo fiiriyo tashhadu waxay u qiri bisilatin xidhiidhin inuu xidhiidhin jira lilmacaana in kaana wasalahaa hadduu adduun kusoo xidhiidhin jiray wa calayhi waxay ku qiraysaa wa calayhi tashhad wa tashhadu calayh biqadiicatin goyn waxay ku maraa tikici ku marag furi inuu goyn jiray in kaana qadacaha fi dunya warku waa yahay nin kasta qaraabadiis maalinka qiyaama way soo istaagi oo hor lugayn ayadaaba way ku dacweynba stationka xabiiska kaaga horay marka dameerwadow warkaada waa kaa soo reegoy adoo warkaada lahayn baad soo istaag horena waaba lahay weligeedba waa lahay saxiix lisnaadi bu sheekh waa saxan marfuucan wabaad ka arta xadiisku inuu macnihiisu u yahay hawlihii aaaru nabuga ka noqota inuu hadal nabi maxamed yahay macno nabi maxamed meeshu ku sheegay waa iska caddayba idan marka waa xadiis marfuuca xukman ama min xaydu sanad waxaa weeyaan mawquuf asagoo marfuucoo nabi maxamed ka suganna sheekhu wuu jiraabu ku yidhi baabu hal yaquulu mawla ninka mawlee gacalkaa ah, ma odhan karaa buu sheekhu yidhi inii min fulaan ree hebel baan ahay aduu xaliif ah oo reerka dhaqanku oon ka dhalanin ma dhigi karta anu ree hebel baan ahay tiibuu ka hadlaya bukhari bukhari waxba kama tegin nin kastoo kutub alaadaab adab qoray kitaabka bukhari wax gaar walaalaya walaa kharaa'idi walaa ibna abi dunya walaa ibna muflix kulligood abwaabta bukhaari sii daynaya qaabka wax kugu xidhay waa lagu hal nin oo ku dhawaad walahi igiisi iyo qaabkuus ku ii sida aiiiisa looga samray ba alkiisna loga samray xadaana musa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaana cabdulwaxid bn ziyaad ibn yunis eh, abu weys mse abu bashir baa magaciis abu bashir albasri imam rijal jam qaala xadaana wail bnu daawuud allayثi iqatu salix اxadii qaala xadaana cabdiرaحman bn abi xabiib maqbuul yani layn اxadii ma lam yutaabac qaala lii cabdالlah bni cumar cabdullah bn cumar wuxuu igu yidhi miman anta yaa tahay heblow miman anta qoyska ka dhaartay miman anta yani yaa tahay haybtaada waa tuma qultu waxaan ihi min taym min taymi tamiim baan buuri reer bani tamiim taymkoodi baan waa jilib reer bani tamiim ka tirsan min taymi tamiim reer tamiim taymkoodi baan yani waxaa weeyaan reer bani tamiim qoyskaas reer hebel oo reer hebel aan ahay buuri waa laba kala jib isku mid ma ah tamiimka qoys weyn ah oo jili ballaaran ah taymkuna waa raas ka tirsan qaala wuxuu ihi min anfusihim aw min mawaaliihim ma dhalad baa tahay mise dhaqan baad ku tahay bu min anfusihim ma ree taym ama ree tamiim oo dhaladaa tahay oo biyahoodii ah aw min mawaalihim mise gacalkoodii baa tahay dhaqan baa tahay bu qultu waxaa idhi buui min mawaalihim dhaqankoodii baan ah. dadkay xoreeyeen ama xariif ahaan sheegtay baan ah qaala wuxuu dhi fahallaa qulta maxaad odhan weyday min mawaalihim idan maxaad ii dhihi weyday buu idhi ana min mawaali tamiim ama min mawaali taym dhaqankoodii baan maxaad ii dhihi weyday fahallaa qulta maxaad odhan weyday min mawaalihim gacalkoodii baan ka mid ahay idan markaas haddaadan u dhalan min anfusihim ahayn dhaqan baan ku nahay dhihi weyday ضaciif اlisnaad lijahaalaة ibn xadiidku waa daciif wey laakiin xadiid marfuuca iman doona dadka dhaqanka kuwa qoyska inay ya ka tirsan yihiin nabigu odhan doon sal l slam idan marka xadidka marfuucaas xoog badan ama xadiidka mawquufka daciif wey baabu mawla alqawmi min anfusihim bukharis daba dhigahaya waa ujeedaa kaa hore xadiidka ka hor imanaya buu keenaya ayib mawla alqawmi tolka ama qabiilku gacalkooda ninkaa sheegtay dhaqan ku ah min anfusihim ayuu ka tirsan yahay ayib dhiig iyo dhaqanba xadaana camr bn iqatun sabtan haddaynu soo maraynay xadaثna زhayr ibn mucaawiya alxaafiظ aljaliil min rijaal اjamaca qaala xadaثna cabdالlahi ibn cuثmaan ibn khusayn iqaة xuja min rijaal jamaca qaala ahbarani ismaaciil ibn cubayd ibn rifaaca ibn raafic alansaari waxa weya waa nin maqbuul wey waa nin maqbuul bimacna ضaciif lakinahu qad tubica fi اlxadiiث waa la mutaabiciye can abihi cubayd cubayd ibn rifaaca ibn raafic iqaة xaafiظ can rifaacata ibn raafic صaxaabi jaliila wey ana الnabiya qaala licumara nabigu cumar wuxuu ku yidhi radi allahu tacala canhu ijmac lii qawmaka cumarow tolka iisoo ururi orodoo quraysh ugu yarwey quraysh baa la hadlaya ila cumar tolki waa quraysh ijmac lii qawmaka tolka iisoo ururi halkaas kuu keen xeradaa weyn gurigaas kuu keen ardagaasoo wada dhoob kulligood fa jamac cumar baa iskugu yeedhay kulligood falamaa xadaruu markay iskugu yimaadeen baaba annabiyi albaabkii nabi maxamed meeshuu nabigu fadhiyey ee ragga loogu yeedhahayey ee qabiilka lagu soo kulminaya markii ay soo yimaadeen dakhala calayhi cumar cumar baa u soo galay faqaala cumar wuxuu yidhi qad jamactu laka qawmii nabi maxamedow tolkayo dhan waa ku keenay quraysh waxba kagama soo tegey fasamica arrinkaa waxaa maqlay alansaar fasamica daalika arrintaa nabigu inuu yihi qurayshha loo yeero kulligood waxay dhaheen quraysh waxyibaa ku soo dega ansaar warkii baa baxay waxay dhahan laga qayb galo meeshuu nabi maxamed maanta khitaab dheer buu jeedin doonaa dad baa la canaan doona waxbaa ka dhici doona nabigu wuxuu qurasmaya maanta qurays malagood baa galay ansaar baa soo dhuumatay qaybo ka mida ah. fa samica dalika waxaa maqlay al ansaar ansaar baa maqan faqaaluu waxay dhaheen ansaar qad nazala fii qurayshin alwaxyu way is yidhahdeen lanna waxa quraan ma samayn jire wax lagu dhaqan lagu yaqaano ma ahayn hawshu maadaama nabigu maanta quraysh jamciyey oo u ururshay hawl basitay dhaheen qad nazala fii qurayshin waxaa ku soo degay alwaxyu waxyi ilaa soo degay ka hadlaya quraysh fa jaa waxaa yimid almustamcu nin dhegaysanaya khudbada dhegaysanaya oo nabigu maanta wuxuu ka hadlay dhegaysatid leh wanaadiru nin fiirinayaa yimid soo eegaya maa yuqaalu waxa loo odhan lahum liquraysh fakharaja nabigaa soo bax markay yimaadeen bu nabigu ku soo baxay faqaama waa istaagay bayna adhurin bartankoodu istaag waa dhex istaagay nabig sal slam faqaala wuxuu yidhi hal fiikum min hayrikum ma idinku jiraa qurayshay cidaan idinka ahayn hal fiikum ma yahay min hayrikum hayrkiin dadaan quraysh ahayn baidinku jira qaalo waxay dhaheen quraysh nacam run baa la iska sheegi fiina waxaa nugu jira xaliifuna dhaqankii baa nugu jira wabna ukhtina gabadhaana wiilka dhashaa nugu jira wa mawaalina addoommadaan xorayna nugu jira addoommadaan xorayna mawaalidii waa nugu jiraan wiilkii abtiga loo ahaayee gabaru keentay baa nugu jira xaliifkii baa nugu jira walxilfu fi lislaam waa laabudda an yakuuna cala haddii ay laba qoys oo soomaaliyeed ama ayrkoodba ay noqonayaan dhaan ama xulfo noqonayaan waa inay khayrka isku kaalmaystaan isla jebina mamnuuc ah, xulufaysiga ah eh, dulmiga ah ma banaano xaaraam wey ama xilfiga cala ah waa bannaan yahay qaala nabina wuxuu ihi xaliifunaa mina ninka dhaqanka ah ee quraysh dhaqankuwa quraysh buu ka mid yahay mina min alquraysh wey wabnu ukhtina wiilkay gabadhu dhashayna mina gabadhana wiilkeeduna waa mina wamawlaana adoonkan xoreynna mina wey antum tasmacuun may maqashaan horta warka baxo ragga meesha fadhiyo unsoo qurayshi ma aha iyo gabar wiilee dhashay iyo nin dhaqana iyo nin la xoreeyey intuba quraysh weeye warkaiga dhegaysta antum tasmacuun may maqlaysaan ina wliyaai gacalkaygu waxaa weye ina awliyaa aniga gacalkaygu waxaa weeye minkum xaggiina qurayshay almuttaquuna kuwa alla ka cabsada qurayshoo dhan gacal iima aha abtir baan ku wada dhalannay oo nasab baan wada maraa mooyeen gacalkaygu iyo xigtidu intay alla ka cabsata wey saalix quraysh muminiintu maana gacli ah ayb fain kuntum ulaa'ika kuwaa muttaquunta haddaad tihiin fadaaka warku waa cadyahay wey qurayshay haddaad rabbi ka cabsataan awliyaad ii tihiin iyo gacal fain kuntum haddaad tihiin baad noqotaan ulaaika kuwaa rabbi ka cabsanaya fadaaka warku waa sida la rabay wey falamru waadixun fala nunuqa fiih wey hadaysa hawsha saa ahayn fanduruu isfiiriyu haddaba iska eega yaysan qulub idinku hawsha khaldamin iska fiiriyo laa yati الnaasu dadku la imanin yowma alqiyaamati maalinka qiyama muslimiinta kale ansaar iyo carab iyo muslimiin kale iyo heshiyaanba camal saalix ee aakhar la soo xaadiri wa ta'tuuna la timaada idinkuna bilaas qaale adduunyo culaysyo dunuub adduunyo iyo waxaad qaateen iyo xil iyo mas-uul war hooy hawshaada ka saari mayso quraashnima idin anfacayn nebi maxamed baa naga dhashan anfacayni ee nin kastoo camalkaada saalix la ima akhro oo fa markaa laydinka jeesada cankum xaggiina waa laydinka jeesaad ninka camalka saalixa watun baa la xisaabin jannadaa la geyn kuwa waxaa leeyihin suga iyagu xisaab badan baa u taalla fa cankum alafqaal waa culaysyaha adduunyo dunuubta mas-uuliyaadka wey ayib fayucrad laydinka jeesada cankum xaggiina uma naadaa nabi mar labaad buu dhawaaqay faqaala wuxuu yihi yaa ayuha nnaas dadow wa rafaca yaday nabigu gacmihiisu kor u qaaday yadachumaa asagoo ku foorinaya calaa ru'uusi quraysh intii hoos taagnayd nabigu gacma kor qaada haddana wx ku soo quraysh wuxuuna yidhi ayuha annaas dadow ina qurayshan ilan dad baa fadhiya warka ansaar baa marka dhex fadhida oo timid ansaar baa ka mid a ina qurayshan quraysh ahlu amaanatin waa dad ammaano u saaxiiba ammaamo wax lagu aamino wey imaamada lagu aaminay masalatu alimaama walkhilaafa ayagaas kale ayib man bagaa ninkii u dondoona bihim ayaga alcawaasira bohollo inuu odo ama gorod u odo ama sheebo ka rido kabahu llahu alcawaasir waa jamc cauur cauurkuna waa meesha adag ee dhagax qalowgale ee lagu turunturo lagu kufo waa la sheegaa cauurka waxa lagu sheegaa bohosha meesha bohosha baabur ku dhica ama ruux hadiinku ka fakan ruux indhamadooga ka fakanaya lagu jabo ninkii marka khalab iyo dulan iyo wax u raadiya man bagaa ninka u dondoono u dalba wey bihim biqurayshin la dondoonaay ama u raadiya alcawaasira waxay ku turanturoodaan ama ku kufaan eh? hmm? aniga alcawaasira ay qoran qaala zuhayr wuxuu yidhi adunuhu qaala dhib ma lahadid intaas laga socdaa ma og waa iska garanaysaani qaala zuhayr wuxuu yidhi adunuhu waxaan u malayn buu sheekha wax ka waranhayey qaala inuu yidhi alcawaasira lanna man baqaa bihi wixii loo doonhaye ee quraysh lala raadinaya lala gaadayaba weli meesha ka maqan idan alcawaahir wey ninka quraysh la gaada boholle inuu ku rido oo meel xun ama la gooyo kabahu llahu ilahay baa ku hambooriya liman kharahi sandulle sansan baa loo turaa wey disaa loo qabto yaa naarta sansan logu tura wajuuj lagu turaya wey dabadaba lagugu turma inta saa lagu qabto lagu hamboori madax madaxa lagu gelin wey marka quraysh laga leexda wey yaquulu nabigu wuxuu lahaa daalika arrinkaa saddex goor buu nabigu baabu man caala jaarijatayni aw waaxida miyaan joognahadi hada bilahi towfiiq